رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين rawdat alanwaar ayaan ku jirnaa weli waa siiradii nebiga sala allahu calayhi wasalam dhibkii iyo cadaadiskii kadib waxaa noogu soo dembaysay laba geesi oo ad adag oo jaliilayn ah in islaamka ay soo galeen waa xamse iyo cumar labadoodana islaamka iyo muslimiintaba ay u noqdeen calam iyo iftiin aad iyo aad u weyn muslimiintana ay cize iyo wanaag ku gaareen waxaa noogu soo dembaysay cumar radiallaahu canhu iyo sidii markuu soo islaamay oo raggii u galay waxaanu qaadanaynaa cisatu alislaami islaamka cizadii uu helay iyo walmuslimiina muslimiintaba biislaami cumar islaamnimadii cumar ama almuslimuuna muslimiintii faqad wajaduu waxay heleen cizatan wa quwatan kabiira cizo iyo sharaf iyo quwad weyn cizi iyo quwad iyo sharaf weyn ayay ku heleen biislaami cumar cumar islaamnimadiisa faqad kaanuu waxay ahaayeen qabla daalika markaa ka hor waa intuusan cumar soo islaaminna yusalluuna kuwa tukada siran si qarsoodi ah si qarsoodi ah ayay markaa u tukan jireen falamma markii aslama uu islaamay cumarna qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow alasnaa cala alxaqi xaq dushiis manihin miya annaga horta xaq maba ku taagnino in mitnaa haddaan dhimano iyo wain xayaynaa haddaan noolaano labadaba haddaan dhimano iyo haddii aan noolaano sow xaq kuma taagnin qaala bala haabuu yidhi nebiga qaala cumar wuxuu yidhi fa fii ma likhtifaa dhimashadu maxay tahay marka waayahe maxaan u gadgabanaynaa oon u dhuudhuumanaynaa haddaan xaq ku taagannahay waaladii macbuudkii bacafaka kugu soo saaray bilxaqi xaqnimaan ku dhaartaye lanukhrijanna waannu baxaynaa oo waa baxaynaa fa kharajuu bihi fi safayn laba saf ayagoo ah bay soo baxeen xamse oo fii axadihimaa labadaa saf mid ka mida hogaaminayey wa cumaru fi alaakhari cumarna safka kale lahum kadiidun kadiid bay lahaayeen cod oo ka kadiidi taxiimi shiidka suu u codeeyoo kale sida shiidka marka wax lagu shiidahayo uu u kadiidiye oo kale xataa intii bay soo socdeen dakhaluu ay soo galeen almasjid alxaraama masaajidkii xurmada lahaa falammaa goortii nadarad ay eegtayay fiirisay ilayhimaa xaggooda quraysh waa cumar iyo xamso cutubyo kala watee asaabathum waxaa asiibtay kaabatun musiibo xanuun lam yusibhum midlahaa kaasoo kale uusan asiibin kaabad baa ku dhacay deer xanuun waxaa ku dhacay dhibaato aan taasoo kale weligeed aynan ku dhicin walidaalika saa darteed sumiya alfaaruuq faaruuq baa loo bixiyey cumar alfaaruuq saasay markaa ugu baxday qaala ibnu mascuud wuxuu yidhi maa zilnaa kama aanaan zuulin acazat cize inaan ku helnay mundi laga bilaabo markii aslama cumar cumar uu islaamay waxaan cizownoo acazo aan gaarnay iyo sharaf islaamkii cumar wa qaala wuxuu yidhi maa kunnaa ma aanan ahaan jirin naqdiru kuwa kari kara an nusalliya inaan ku tukana cinda alkacbati kacbada agteeda xataa aslama cumar ilaa cumaruu islaamay maalintii cumar islaamaa noogu horaysay inaan bannaanka u soo baxno wa qaala suhayb wuxuu yidhi lamaa aslama cumar markuu islaamay buu dahara alislaamu islaamku kor noqday wa duciya ilayhi calaaniya si caddaan ah baa dadka loogu yeeri jiray wa jalasnaa waan fadhiisanay xowla albeyti kacbada gaararkeeda xalaqan anagoo xalaqa xalaqa ah koox koox baan u fadhiisanay dadkii dhuuman jiray waqifnaa waan tawaafnay bilbeyti beydka wantasafnaa waan ka aargoosanay miman qalida calaynaa kii nagu soo adadkaadoo nagu soo xadgudbay waradadnaa calayhi waxaan soo radinaynaa waradadnaa waan celinay calayhi korkiisa bacda maa ya'tii bihi wixii uu noola yimid gobolka mid ah eh, carabu alkharaa'ibi iyo waalmuqariyaat bandhigii rasuulka loo soo bandhigay rakaa'ib eh, rakaa'ib waan soo tilmaanayo waxaa loola jeedaa waxyaabaha qofka lagu rajogeliyo rakaa'ib bay rasuulku macnaha waxaan soo tilmaanay hadda ka hor inay rakhaa'ibiyooyin iyo dalabyo ay u soo bandhigeen rasuulka marka rakaa'ibkana waa dalabyo muqariyaadkana waa mtaqaanaa kadin oo wax lagu soo jiito qofka madaxdaan kaa dhigaa iyo saanaan ku yeela iyo intaan kaa bixinaa iyo waxyaaba qofka lagu soo jiitaa marka bandhigii rakaa'ibta iyo muqariyaadkii waxyaabaha qofka soo jiita iyo dalabkii walammaa ra'a markii ay arkeen almushrikuuna mushrikiintii quwata almuslimiin muslimiinta xooggooda iyo wa adeegooda bacda islaami xamsa islaamnimadii xamse kadib iyo wa cumar radia allaahu canhuma ijtamacuu waxay u kulmeen lishuuraa baynahum inay tashadaan shuura inay markaa sameeyaan iyo waliyufakiruu inay ku fakaraan fii ansabi khatwa tallaabatan u habboon oo ku fiican oo yaquumuuna bihaa ay la istaagaan ay ka istaagaan fii amri rasuuliillaahi tallaabatan ugu ansabsan oo ugu habboon uguna fiican oo ay rasuulku la hor istaagaan iyo walmuslimiina muslimiintaba faqaala lahum wuxuu ku yidhi quraysh cutbata birabiica alabashamiy oo min bani cabdishamsi buu u dhashay bin cabdimanaafe wa kaana sayidan oday buu ahaa mutaacan la ateecoo la maqlo fii qowmihi tolkiisa wuxuu ku yidhi yaa macshara quraysh qurayshay alaa aquumu miyaanan u istaagaynin limuxammadin muxamed muxamed ma u tagaa oo fa ukallimuhu aan la soo hadlo oo oacradu calayhi aan u soo bandhigo dushiisa umuuran umuur ii arrimo lacallahu laga yaabee yaqbalu bacduha dhammaan hadduusan qaadan xataa qayb inuu oggolaadee oo fa nuctiihi aanu siina iyaaha ka uu aqbalay oo wayakufa canna uu naga joogsada markaa fa qaaluu waxay dhaheen balaa nacam yaa abaalwaliid abaa waliidow faqum istaag ilayhi rasuul muxamedu istaag oo fa kallimhu la soo hadal fadahaba wuu soo baxay ilaa rasuuliillaahi buu soo aaday wahuwa jaalisun rasuulkoo fadhiya fi lmasjidi masaajidka waxdahu keligii asagoo keligii fadhiyey ayuu u yimid faqaala wuxuu kuyihi yabna akhii walaalkay wiilkiisiiyo innaka adiga minaa waxaad naga taagan tahay xaggeenna xaysu qad calimta meeshaad og tahay min qiimad badan dhexdeenna inaad ka tahay min khiyaarinaadaad ka mid tahay xasaban midka ugu fiican xagga xasabka wa nasaban iyo nasabka labadaba dadnimada iyo dhalashadaba wa innaka adiga qad atayta waxaad ula timid qowmaka qoomkaaga biamrin cadiim arin weyn faraqta bihi aad ku kala geegeysay arrintaa jamaacatuhum wadajirkoodii wasafahta aad ku dabaalaysay axlaamahum kuwooda caqliga badnaa wa aad ku ceebaysay aalihatihim ilaahyaalkoodii wadiinihim wa kafarta aad ku kufrisay man madaa wixii tegay oo min aabaa'ihim aabbayaalkood ah fasnac dhegaysa muxamedow minii xaggayga acridu aan kuu bandhige calayka korkaaga umuuran arrin tanduru fiiha aad fiirisa adigana arrin baan kuu bandhigayaa ee ka baaraan deg lacallaka waxaa la arkaa taqbalu minha bacdahaa qaybteed inaad oggolaatee faqaala calayhi asalaatu wassalaam war naga tag qofka markuu war kuu keeno ha dhegaysanina kan ka warkiisa diida ku hugma oo ku buuqa looma baahna maxaa loo baahanya qofku hadduu hadalkeena waa la dhagaystaa wuxuu sheegayaa la fiiriyaa cabbaar markuu ba fahmi kartaa inuu xun yahay inuu fiican yahayda cabaar markuu bilaabaadba ka fahmi kartaa wuxuu soo wado rasuulku muxuu yidhi faqaala calayhi asalaatu wassalaam rasuulku wuxuu yidhi qul dheh yaa abaalwaliid abaa waliidow asmacu aan maqle haye soo daaduu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam asagoo la og yahay inuusan qeyr sheegi doonin yuu rasuulku yidhi haye dheh faqaala wuxuu dhahay yabna akhii walaalkii wiilkiisiiyow in kunta haddaad tahay turiidu mid la doonaaya bimaa ji'ta bihi waxaan aad la timid oo min haada alamru amarkan maalan xooladoon haddaad ku tahay jamacnaa laka waxaan kuu aruurinaynaa min amwaalinaa maalkan kuu kulminaynaa xataa takuuna ilaa aad ahaato akarunaa midka noogu badan maalan maalka xooladoon baa laga yaabaa inaad tahay mar allaala markaasaa tahayna noo sheeg xaqiiqda hanaga qarini geed ha ku soo gabgabanine xoola doonaan ahaydeh waa kuu aruurinaynaa ilaad noogu maalbadiso wa in kunta haddaad tahay turiidu bihi mid la doonayo arrintaa sharafan sharaf iyo dadnimo magacaad ku raadinaysana sawadanaaka waan ku madaxaynaynaa calaynaa korkeena ra'iis iyo madax baan korkeenna kaaga dhigaynaa xataa intii laa naqtacu aanan goosanin amran arrin iyo amar diinaka sukadaada waxaad adiga saxiixda ma ahee wax kaloo soconaya ma male wain kunta haddiise aad tahay turiidu bihi mid la doonaya melikan boqortinimana malaknaaka calaynaa korkeenaan kuu boqoraynaynaa oo ku dooranaynaa oo ku caleemo saaraynaa korkeenaad boqorkaaga dhigaynaa wa in kaana bika haddii uu yahay wax kuugu sugan albaa'a baa hadday tahay guurdoon haddaad tahay baa-adii iyo wixii lagu guursanayo aadan haysaninna fakhtar dooro ay nisaa'in naag allaala naagaha quraysh shi'ta aad doonto eh, falnusawijuka casharan hal laba saddex afar ma aha toban baan kuu guurinaynaa naag leh haddaa ratidne oo waxaan ku haaye iyo waxaan aad la qaylinayso dumar doon aad tahay wa in kaana hadduu yahay haadaa midkan alladii ya'tiika wain kaana hada aladii ya'tiika ra'iyan hadduu yahay oo min aljinni jinni ah haddii lagu maray macnaha xanuun hadduu ku haayo oo jin iyo waxyaabo ra'yigiisii xanuunkiisu yahay laa tastatiicu aadan kari karin raddahu can nafsika naftaada inaad ka celiso oo arrintaasaa kugu kallifaysa inaad dhahdo nebigaan ahay talabnaa laka aib dhakhtar baan kuu raadinaynaa ibbi iyo daawaan kuu raadinaynaa wabadalnaa fiihi waxaan kuu huraynaa dhakhtarkaa aan raadinayno gudihiisa oon ku bixinaynaa amwaalanaa maalalkeenna xataa nadara'aka minhu ilaad ka caafimaado ilaa xanuunkaa uu kaa taga fa innahu rubbamaa halaba ataabicu cala rajul xataa yudaawii minhu waxaa dhici karta inuu taabicka qaalib noqdo qofka ilaa laga daayeeyo xaggiisa marka haddii xanuun jinni iyo waxaan uu ku haayana waa ku dabiibaynaa waa kuu xoolo huraynaa ilaa aad ka caafimaado hadalkiisii meeshaasuu ku soo gabagabeeyey faqaala calayhi asalaatu wasalaam hal mar lagama dhex gelin akhlaaq xumuu ku hadla naagdoon maa tahay naag baan kugu daraynaye waa akhlaaq xumu madax doon maa tahay madax baan kaa dhigaynaaye lalama hadlin lagama faragelinin waana la dhagaystay faqaala calayhi asalaatu wasalaam rasuulka fiiri haddana wuxuu yidhi awaqad faraqta yaa abalweli maka baxday ma dhammaysatay muxuu ula jeedaa waxmaa kuu dhiman intaanan hadal ka gelin hadday wax kuu dhiman yihiin abalweliidow hadalka waa kuu furan yahay hadalka waa kuu furan yahay ma dhammaysay may hadduu dhowsoo ma joojinaayo haa qaala wuxuu yidhi abalweliid nacam ha waa dhameeyey qaala rasuulku wuxuu dhahay fasmac minii ana i dhegayso markaa dadka dhegaysataa lagu dhegaystaa laakiin hadduu qubuuqi lahaa uu ka faragelin lahaa yaa dhegaysan lahaa rasuulka waa ma jirto fasmacee fasmac minii maqal anigana xaggeyga qaala wuxuu yidhi afcalu waa yahay samaynaya maasaa diidi kara maantao dhan baa la dhegaysanayey wuxuuna ku hadlayay aflagaadii waxaan loo baahnay faqara'a rasuulku wuxuu akhriyey sala allahu calayhi wasalam bismi illaahi araxmaan araxiim xaamiim tanziilu min alraxmaan araxiim kitaabun fusilat aayaatuhu qur'aanan carabiyan liqowmin yaclamuun bashiiran wanadiira faacrada akarahum fahum laa yasmacuun suuratu fasila lagu akhriyey bismi illaahi araxmaan araxiim magaca ilaahay naxariista guud iyo gaarda leh baan ku bilaabayaa xa iyo niin allah garanaya muraadkuu ula jeeda tansiilun waa dejin qur'aanka oo min alraxmaan alraxiim naxariis badna xaggiisa laga soo dejiye kitaabun waa kitaab fusilad la kala dhigdhigay oo la cadcadeeyey aayaatahu aayaadkiisa qur'aanan waa qur'aan carabiyan luqad carabiya ku qoran liqowmin yaclamuuna qoom garanayaa loogu talagalay bashiiran waayo mid bishaaraynaya qofka rumeeya wa nadiiran waa ku digaya qofka diida fa acrada akharuhum badankoodana way jeesteen fahum ayagu laa yasmacuuna waxba ma maqlaayaan wa qaaluu waxay dhaheen quluubunaa quluubteenna fii akinatin daboolaa saaran mimaa kii buu ka daboolan yahay tadacuunaa aad noogu yeeraysa ilahi xaggiisa wa fii aadaaninaa dhegaheennana waqrun culas baa ku sugan iyo dhegajig wa min baynina wa baynik wa min bayninaa wa baynaka adi iyo annaga beenkeennana xijaabun xijaab baa noo dhaxeeya facmal camal qabo innaa caamiluun ama inamaa caamiluuna anaguna waan camal qabanaynaay waxaad doonta sameey annagana waxaan doonaan samaynaynaa wamadaa wuu sii waday rasuulkii alla sala allahu calayh wasalam wuu gudbay yaqra'uhaa calayhi asagoo abaalweliid ku dul akhrinaya qur'aanka wahuwa abaaweliidna yastamicu minhu uu dhagaysanayo waqad alqaa uu tuuray yadayhi labadiisa gacmood qalfa dahrihi dhabarkiisa gadaalsaa u saaray mutacamidan calayhima asagoo cuskanaaya labadiisii gacmood buu eh, eh, dhabarka gadaashooda saa u dhigay wixii waa ku socdaa falammaa balaqa markuu gaaray rasuulkii alla ilaa qowlihi tacaala fain acraduu haddii ay jeestaan faqul dheh andartukum waxaan idinkaga digayaa saaciqatan qaylo musiibo cadaab mila saaciqati caadin wa reer hamuud iyo reer cad cadaabkii ku dhacay oo kale meeshaa markuu rasuulku gaaray way iscelin waayey abaaweli wadaca cutba cutba wuxuu saaray yaddahu gacantiisa calaa fami rasuuli illaahi sal alla calah wasalam nebiga afkiisuu saaray wanaashadahu allah alluu ku baariyey iyo waraxim raximta makhaafata asoo ka cabsanayo u aaminsiiyey an yaqaca daalika cadaabka inuu ku dhaco wa wuxuu yidhi xasbuka iga jooji alla iga jooji ma xamili kariye intaani walama intahaa markuu dhammeeyey rasuulkiwalama intahaa markuu soo gaaray rasuulkii alle ila sajada meesha sujuudda ka hadlaysayna sajada wuu sujuuday saasuu u fiirsanayaa uma kadib qaala wuxuu yidhi samicta yaa abaalwaliid ma maqashay abaaweliigow qaala wuxuu samictuhaa waan maqlay qaala fa anta wadaak qasab ku qaada ma jiro waad maqashay waad dhagaysatay la ikraaha fi ddiin qad tabayana rushdu min alghay aday ku jirtaa marka xujadii waa kaasaa waa laguugu oogay anta wadaak faqaama cutba waa soo istaagay ilaa asxaabihi asxaabtiisa ilan war baa laga sugaayey inuu maxamed arimooyinkan u bandhiga lacalla inuu wax qaato inuu saa yeelo inuu saa yeeluu sugaayey naagaa rabaa iyo xoolaa rabaa iyo arrin noocaasuu sugaaye wuu iska soo noqday asxaabtiisiibuu u yimid markay meel dheerba ka arkeen odag waa beddelan yahay fa qaala bacduhum qaarkood baa libacdin qaarka kale waxay u dhaheen naxlifu billaah allaan ku dhaaranaye laqad jaa'akum waa idiin yimid abulwaliid odagii bigayri اlwajhi aladii dahaba bihi wejigii uu ku baxay wji aan ahayn muxuu ku baxay inuu nebi wax ka soo dhaadhiciyo wuxuu ku baxay inuu arrin inuu oggolaado uu u sameeyo asagana uu ka joojiyo waxaan uu sheegayo waxaan uu ka hadlaayo tawxiidka ah saa darteed waxay dhaheen wejigii uu ku baxay weji aan ahayn buu markaa ku yimi falammaa jalasa markuu fadhiistay ilayhim xaggooda qaaluu waxay dhaheen maa waraa'aka yaa abaalweliid maxaad wadaa maxaa gadaashaada ahaaday abaaweliidow qaala wuxuuhi waraa'ii gadaashayda waxaa ahaaday innii anigu samictu waxaan soo maqlay qowlan hadal wallaahi maa samictu milahu qad weligii asoo kale aanan maqlin xaamin tanziilun min alraxmaani araxiim yaa weli yidhi kitaabun fasilad aayaatahu qur'aanan carabin horay u maqlay waa ma jirto saa darteed buu yidhi waxaan soo maqlay waxaanan weligay maqlin wallaahi maa huwa bishicir allaan ku dhaartay shicir ma aha walaa bisixirna ma aha walaa bilkuhaanatina ma aha yaa macshara quraysh war reer qurayshay atiicuunii imaqla wajcaluuhaa lii ii yeela arrinta wakhamuu u kala dhexbaxa bayna hada rajul wa bayna maa huwa fiihi wuxuu ku sugan yahay ninkaas faraha ka qaada muxamed iyo wuxuu wato u kala dhexbaxa factasiluuhu ka fogaada fawallaahi baan ku dhaartay layakuunanna wuu ahaan oo ahaan liqowlihi qowlkiisii alladii samictu aan ka soo maqlay minhu xaggiisa naba'un cadiim warwuc buu noqon doonaa fain tusibhu hadday asiibto alcarabu carab oo carabkii asaga intay fooda isdaraan la dilo faqad kafaytumuuhu bikayrikum kayrkiin baa idinka kaafiyey oo dad aan idinka ahayn buu u gacan galayoo dhibaato gaarsiiyey in yadhar cala alcarabi hadduu ka guulaysto carabna fa mulkuhu mulkukum mulkiga u hel mulkigiini waa muxamed sharaftuu gaaray idinkaa iskale wa cizun huwa cizakum cizadiisa waa cizadiina wa kuntum waxaad noqonaysaan ascad annaas dadka kuwa ugu liibaanidda badan bihi asaga aad baa loogu diinsanayaa qaaluu waxay dheen naga tag saxaraka wallaahi yo abaaweliid wuu ku soo sixraya sixirkiisaa ku soo gaaray way dhaheen qaala wuxuu idhi haadaa ra'yii fiihi waa arrintayda ani ra'yiga aan ka qaba waayee fasnacuu maa badaa lakum wax allaala waxaad doontaan sameeya laalka ani saasaan idin dhihi lahaa musaawamaad gorgortan iyo wa isku tanaasulid walamaa markii fashara ay ku fashilmeen almushrikuuna mushrikiintii fii hada aliqraa ay ku fashilmeen ee iqraahaas waa boorinta ay u booriyeen iyo watarkiibi tarkiibkaa iyo rajigelintaay nebiga ku sameeyeen fakaruu waxay ku fakreen haddana fi lmusaawamati fi ddiin in diinka lagu gorgortamo faqaaluu lahu waxay ku dhaheen sal alla alay slam rasuulka nucridu calayka waxaan kuu bandhigaynaa haddana khaslatan waaxidatan hal qayb keliya laka fiiha salaax wanaagaana kugu jira wanaagaaga uu ku jira ayaan kuu soo bandhigaynaa qaala wamaa hii waa maxay buu yidhi nebiga faqaaluu waxay dhaheen tacbudu aalihatina ilaahyaalkeenaad caabudaysaa sanatan hal sano wanacbudu annaguna waan caabudaynaa ilaahaka ilaahaaga sanatan baanu caabudaynaa hal sano annaga nala jiro asnaamtana la fiirfiiri laa tucuza hoos imow naciyaadu billaah hal sanana waan kula soo sujuudaynaayo waan kuu imaanaynaa ilaah kula caabudaynaa sababtu maxay tahay fa in kunna haddii aannu nahay cala alxaqi xaq korkii oo dhagaxaani asnaamtaan aad caabudaynay xaq yihiin akhadta min waxaad ka qaadanaysaa xadan dheeftaada sanadkii aad caabudayso ajirkiisa melihid wain kunta haddiise aad tahay cala alxaqi aad xaqa tahay oo annagu aan xaq ahayn akhadnaa minhu xadan dheef baa xaggiisa ka qaadanaynaaye faanzala allahu tacaala ilaahay baa soo dejiyey quldheh yaa ayuha alkaafiruuna gaalooy laa acbudu caabudi maayo ما تعبدون waxaad caabudaysaan ilaa aakhiri suura ilaa suuraddu ay ka dhammaato faanzala allahu tacaala ayaa soo dejiyey qul ah yaa ayuha alkaafiruuna kuwaan kaafiriinta ahow laa acbudu anigu caabudi maayo maa tacbuduuna ilaa aakhiri suura waanzala wuxuu kaloo alla soo dejiyey qul bih akayra allaahi ma ilaahay cid aan ahayn ama alla keyrkiis miyaa ta'muruun tamuruunii i amraysaan acbudu inaan caabudo ayuha aljaahiluuna kuwiinaan wax magaradka ahow ma ilaahay keyrkiisaad caabuda i leedihiin jaahiliintaanow waanzala aydan sidoo kale waxaa soo degtay qul dheh innii anigu nuhiitu waxaa la iga reebay an acbuda inaan caabudo alladiina tadcuuna waxaad caabudaysaan min duuni illaahi ilaahay sukadiisa wa kaana almushrikuuna mushrikiintu waxay ahaayeen xariisiina kuwa aad ugu dadaala calaa xasmi alkhilaafi khilaafka in la baabi'iyo khilaafka bacdan wax lagu qaadi la'yahay in la dabargooyo aaminiina ayagood rajaynaya aaminiina ayagoo yididilsanaya maa rajaahu cudbata ibnu rabiica wixii uu rajaynahayey faabada'uu waxay bilaabeen masiidan inay ziyaadiyaan min altanaasuli tanaasulkooda wamaaluu inay u soo iishaan ilaa qubuuli inay iska aqbalaan maa yucriduhu wuxuu u soo bandhigaayo rasuulka alla sala allahu calayhi wasalam walaakin ishtaratuu laakiin waxay shardi uga dhigeen bacda eh, atacdiiyi iyo watabadiili inuu tacdiil sameeyo iyo tabdiil qur'aankan inuu wax ka bedelo waxna uu la yimaado tacdiil iyo tabdiil fii maa uuxiya ilayhi waxaa loo waxyoonaya xaggiisa muxamedow waa ku rumaynaynaa waa ku raacaynaa laakiin qur'aankan wax ka beddel waxna ku soo siyaadi asna wax ka goy bay dhaheen faqaaluu waxay dhaheen i'ti la imow biqur'aanin qur'aan hayri haada kan aan ahayn aw baddilhu ama ka naftigiisa bedel ase dhammaan wada tuur oo wax cusub keen amase wax ka badbedel faamarahu allahu tacaala ilaahay wuxuu amray qul dheh baa la yidhi maa yakuunu lii ii ma ahaan aniga an ubadilahu inaan ka bedelo min tilqaa'i nafsii nafsadayda xaggeeda in attabicu raacin maayo ilaa maa maahane yuuxaa ilayla waxyoonaya xaggayga innii anigu akhaafu waa cabsana in casaytu rabbii rabbigay haddaan ku caasiyo cadaaba yowmin cadiim maalin weyn cadaabkiisaan ka cabsanayaa wanabbahahu allah ilaahay wuxuu ku baraarujiyey calaa cadami haada arrintaa weynaanteeda faqaala wuxuu yidhi wahwa asagoo yadkuru xusahaya bacda maa daara fi lqulbi اlnabiyi sal allah calayh wasalam waxyaabaha galay oo e, e, min alkhawaatiri khawaatirta xaggeeda ah xawla daalika arrintaa gaararkeeda arrintaa oo ah qur'aanka inay wax ka bedelo iyo in arrimooyin noocaasoo kale rasuulka sala allahu calayh wasalam ilaahay arrintaa khatarteeduu tilmaamay in xataa maskaxdiisa ay gashay wa inkaaduu waxay sigeen layaftinuunaka inay kaa fidneeyaan can iladii kii xaggii awxaynaa ilayka awxaynaa aan kuu waxyoonay ilayka xaggaaga litaftariya saad ugu abuurato calaynaa korkeenna hayruhu hayrkiisa wa idan wakhtigaa haddaad saa yeeli lahayd oo qur'aanka waxaan ku waxaynay intaad ka tagto qayb ka mid ah qayb cusub aad keensan lahayd latakhaduuka waxay kaa dhigan lahaayeen khaliilan saaxiib walowlaa an habbatnaaka annagaa ku sugnay maahane laqad kidta waxaad sigtay tarkanu inaad u iilato ilayhim xaggooda shay-an qaliilan shay yar idan wakhtiga haddaad saas yeeli lahayd rasuulka ilaahayow la adaqnaaka waxaan ku dhadhansiin lahayn dicfa alxayaati nolosha cadaabkeedoo laalaab ah iyo wa dicfa almamaati geerida cadaabkeedoo laalaab ah uma kadibna laa tajidu laka ma heli lahayn calaynaa korkeena nasiiran wax kaaga gargaara wa haadihi almawaaqifi mawaaqifka iyo booska asaarimati ee adag tabayana lilmushrikiina mushrikiinta waxaa u caddaatay ana alnabiya sal allah calayh wasalam qaa'imun inuuya mid u taagan bidacwati ila addiin inuu diinkan dadka ugu waco walaysa bitaajirin inuusan ahayn ganacsado xataa yaqbila ilaa uu aqbalo almusaawamata aw altanaasulu fi ahaman inuu faman ku tanasulo iyo gorgortan iyo wadahadal labadiba waa diiday waxay fahmeen waxaan diin inuu yahay fa araaduu waxay dooneen atta'akudu min dalika arrintaa inay adkaystaan can tariiqin ukhraa waddo kale fa arsaluu waxay adeeg u direen ilaa yuhuud yuhuud xaggeeda yas'aluunahum ayagoo weydiinaya can amri nebiy nebiga arrintiisa sal alla calaih wasalam war idinka ahlu kitaab ahoo wax yaqaaneen ninkaan nooga warramay dhaheen fa qaalad lahum waxay u dhaheen quraysh axbaaru yuhuud yuhuud culimmadooda salluuhu can alaain saddex waxyaabood weydiiya haddaad rabtaan inaad kala ogaataan saddex arrin weydiiya fa in akhbara hadduu sheego fa huwa nebiyun mursal waa nebi la soo diray oo mursal ah wa ilaa haddii kale fa huwa mutaqawal waa been abuurad leh mutaqawal waayo alluu ku been abuuranayaa saluuhu weyddiiya can fidyati dhallinyaro dahabuu baxday ila dahri alawali sanadihii hore zamankii hore dhallinyaraa jirtay baxday oo dhulkoodii ka baxday god u hooyatay weyddiiya nooga sheekay dhaha maa kaana amruhum wixii amarkoodu ahaa fa ina lahum waxaa u sugnaaday dhallinyarada xadiidan cajiiban dhacdo cajiib badan iyo sheekayaab lehe wasaluuhu waxaad kaloo weyddiisaan can rajulin nin tawaafa ku wareegay calaa rajulin tawaaf ninkii wareeglaha ahaa oo balaga gaaray mashaariq alardi wa maqhaaribaha qoraxdu meeshay ka soo baxdo iyo meeshay markaa u dhacdo waa dilqarnayn asagani iyo maa kaana nabaahu warkiisa wuxuu ahaa wasalluuhu waxaad kaloo weydiisaan cani ruux ruuxda maahiya maxay tahay ruux maxay tahay taana weydiiya way soo bixi doonaan way su'aali doonaan maxaase loogu jawaabi doonaa duruustan ugu soo socdaan arki doonaa haddii ilah yidhaahdo wabiاllahi towfiiq wallahu aclam